الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى باب القراءة قراءة باب في الصلاة الصلاة نحوها قراءة وحجة وتلاوة القرآن وإياه marka mawaadic dhowr oo kitaab ayuu baabka ka heli doonaa mawaadicda waxaa kamid a qiraa'at alfaatixa fi salaa hal tasixu asalaatu biduuniha am la salaadu haddii faatixada laga taga ma ansaxaysa mise ma ansaxayso iyo mawaadicda markaas waxaa weeyaa lagu kaaftamo iyo faatixada keliya يمواضيع عنقو كافتومين الفاتحة لي غير خدوة الجديد يلغا هدلو نوع مرقى قراءة الصلاة دخبيلة وصلوا في ريا مرقى أصحاوية بسمعها صلاة وحكمينة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحور الله الصلاة الصلاة مجلتا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب liman lam yaqra qofkaan akrin bifaatixati lkitaabi faatixada qofkaan akrin wax salaada uma jirto isaga marka halkaa khilaaf khilaafbaa wuxuu ku jira u masaladaa khilaaf baa noocan waa ku jira khilaafkaasina wuxuu yahay faatixada marka xanafiyadu waxay qabaan faatixadu waa sax waa mashruuc waana shay sharciya in lagu akriyo laakiin waxay yidhahan salaadu haddii laga tago faatixada walow qofka habay oo yaqaanay hadduu iska daayiyo oo aayadaha kale uu iska akriyo salaadu waa sax uleeyahy gada xanafiyada aa madabkaa qaba laakiin qolada xanafiyadu markaa waxay ku tegeen oo markaasay qabaan in markaas salaa salaada faatixada lagu akriyo shay mashruuca oo banaan oo sharciga inay tahay ayuu ku tegay laakiin waxay qabaan haddii laga tago faatixadii oo markaas waxaa weeye qiraa'o kale layska iska akriyo ama faatixadii qeyb kamidaba la akriyo ama suuradihii kale qeyb kamida oo la akriyo faatixadii gebigeediba layska daayo salaadu waa insaxaysaa bay qabaan waxayna daliishadaan waxaa weeyaan faqra-u maa tayasara min alqur-aan iyo xadiidkii musiu salaati faqra maa tayasara macaka min alqur-aan qur-aanka wixii kuu fudaado akri baa lagu yili ba yidhaha laakiin faatixa looma hadal qaalin ba yidhaha marka nusuustu iyadaas fasiraysa wakhayru maa fasartahu bilwaalidi ka duki ibnu saaidi iyagaa isfasiraya axaadiidtu xadiidkaas waxaa weeye axaadiidta kale ee faatixada tilmaamayaa sii fasiraya jamaahiiru ahlilcilmi laakiin waxay ku tagaen xanafiyada mooyaane in ay waajib tahay in faatixada la akriyo qofku markuu awoodi karayo hadduuna awoodeyna waxaa loo cudurdaari inta uu markaas waxaa weeyaan ka baranayo unbaa loo cudurdaaraya waxay isku khilaafeen qofka ma'muumka ah waxay isku waafaqsan yihiin baan ujeedaa qofka keligii ay tukanaya iyo qofka imaamka ah inay qiraacadii lagu leeyahay akriyayaa bay isku waafaqsan yihiin waxaa isku khilaafay jumhuurta markaas in markaas waxaa weeye qofka ma'muumka imaamka ku daba tukanaya inuu faatixadii akhriyay lagu leeyahay mise laguma leh xanaabilada iyo xanafiyadu waxay qabaan inaan qofka ma'muumka asal ahaanba lagu lahayn qof mar hadduu imaamba ku xidhan yahay imaamkaanbu iska daba taagnaan uu iskala rukuuci samic allah uu iskala sujuudi laakiin wax qiraa'o u akriyi karaa ma jirta yidhaah laguma leh xanaabilada iyo xanafiyada maalikiyada qolada la yidhaaho shaaficiyada iyo muxadisiinta oo dhan waxay ku tageen iyagu faatixadu waa ku waajib qofka qofka ama imaam ha noqdo ama macmuum ha noqday waa kuwaajib bay ku tageen ama waxa weeye qof keligii ha noqdo qof mar hadduu tukanayaba faatixa waa la rabaa bay yidhaah waa shaaficiyada iyo muxadisiinta maalikiyadu iyagu waxay qabaan salaada labaan u kala qaadi bay yidhaah hadday salaadu sirqiyo tahay oo markaas waxaa weeyaan lay salaadan qiraacada kor loo qaadin ay tahay sida duhurkii iyo casarkii ay tahay salaada wada akribay yidhaaheen faatixadii haddii salaadu ay tahay jahriye miya oo salaadiis waxoo kale maqribka labadiisii hore cishaha labadiisii hore kuwa noocaasoo kale hadday tahay waxba akribis ba yidhaaheen waa riwaayo imaam axmed laga wariyaa sidaa qaba sheekh islaam taymiyana waa sida uu rajaxay muxaqiqiin fara badan oo kale sida ay ku tageen rajaxeen waa sidaas weeyaan laakiin sidan raajixa masaladan marka laysku soo duuduubo madhabka imaamu shaafici iyo muxadisiinta qolka ay ku tageen ee ah inaan laga tegi karin ama imaam ha noqdo ama ma'muum ha noqdo ama munfarid ha noqde qolkaasaa raajixa وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه قال وحيد كان رسول الله رسول الله وحوى صلى الله عليه وسلم يقرأ في آخر في الركعتين لما ركعات الأوليين يقول رغي من صلاة الظهر صلاة الظهر بفاتحة الكتاب فاتحة وصورة لما صورة أي آخر يدور لرجل في الأولى ركعة الظهر ويقصر قام جل في الثانية ركعة الله يسبقنا وإنما قشيج الآية الآية آية أحيانا wa kaana wuxuu ayaqara u ka akriya filcasri casrka bifaatixati alkitaabi kitaabka markaa faatixadiisa iyo wasuurata laba suuradood yaduulu wuu dheerin jiri yudawil wuu dheerin jiray yudawilu wuu dheerin jiri fi lulaami ragcadda hore wayuqasiru wuu gaabin jiri fi thaaniyati ragcadda labaad wa fi ragcatayni alukhriyeyn labada ragcadood ee kale markaas yowmilkitaabi kitaabka markaas waxa weeyaan faatixada markaa yowmulkitaabi waa faatixadii wa waxaa yudawiru fi rakcati lula fii salaati subxi salaada subax ragcadeeda hore kii dheer ayuu ahaa wayuqasiru fi thaaniya ragcadda labaad markaa u jiray jira waxaa weeyaan nabigu tilmaamaya saxaabiga abi qataata nabiga sala allahu alayh wasalam sifaduu tukan jiray oo nabigu sala allahu alay wasalam sifada iyo tilmaanta u tukan jiray waxay ahayd waxa weeyaan markuu salaada uu tukanayo mathalan kasoo qaad salaada duhur labada ragcadood ee hore wuxuu ku tukan jiray faatixada iyo laba suuradood kadib suuro ragcada hore u dheereyn jiray ragcada labaadna uu gaabin jiray labada suuradood labada ragcadood ee dambena faatixadu ku akrin jiray asalkana faatixada iyo laba suuradood buu ku akrin jiray midna uu dheereyn jiray ragcadda hore ta labaadna u gaabin jiray waxa kalaa sidaasuu ku waday salaada subaxna labada ragcadoodta hore uu dheeran jiray haddamana u gaabin jiray وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال وحور سمعت النبي النبي مغلي صلى الله عليه وسلم يقرأ سوى أخريه في المغرب المغرب فيه في الطور وكتاب مسرور سورة سوف أخريه مغلي جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي wradia allahu canhu wuxuu ahaa kaana caaliman min ansaabi qureyshin wuxuu ahaa quraysh nasabyadeeda iyo eh, carab waxaan ujeedaa ansaabteeda iyo qabaayilkeedu aada u yaqaanay abubakr buna ka baarkada layidhaahaa eh, waxaa lasoo qafaashay bedel baa la qafaashaa layidhaha kadibna nabiga sala allahu alay wasalam markan uu maqlayay waxaa weeyaan gaal buu ahaa ma islaamin waktiga kadibna markaa waqtigii dambu islaamin <clears throat> waakii bedel baa lasoo qafaashayo bedel markii lasoo qafaashayo ayaa wuxuu maqday nabigu ku akriyaya am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquuna am khalaqu samaawaati waalardi man laa yuuqinuun isagoo akrinaya ilaa laga gaaro am hum lmusaydiruuna yaayadaha minka markaasaa wuxuu yihi kaada qalbi iyo dhiira qalbigayganu duuluba u dhawaadayba wadalika awala maa waqara aliimaanu fii qalbihi waxayd waqti ugu horeysay qalbigiisa iimaanku ku sugnaaday kadibna wuxuu islaamay sulxu xudaybiya sanadkii dhexaad ee hijrada iyo fatxu maka sanadkii sideedaad ahaa intii udhexaysay uu islaamay hijradu markay ahayd buu dhintay konton iyo sideed hijra nabigu markay ahayd macalbaraa bni caazib calbaraa bni caazib radi allahu tacaala canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu aha fii safar safar buu kusugnaa fasalla cishaa alaakhirata الشاي قدم يتكلم فقرأ في حدر ركعتين labadii raqabood mid kamid uu ku aqriyay watiini wazaytuuni famaa samictu maana maqal axadan qof axsano ka wanaagsan sababta codka aw qiraa'atan qiraa'ada minhu xaggiisa weligii qofka qiraaco fiicanna maana arbuyin وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أودر رجلا على صرية صرية عليا sariyada waa ciidan kastoo nabigu la socda layidhaha badanaa qaswaduna waa ciidankiisa ula socday sariyada midda kale waxaa wiil boqol baa la layidhahaa waxaa weeye wuxuna sariyada markaas waxa weeye waxaa wiil baa layidhaha boqol ilaa afar boqol waxa weeye taqriiban meelahaas waayo intaa wixii ka badan waa iska ciidan baa layidhaha fa kaana waxaa yaqra' kii u akriya ninkaasi liasxaabi asxaabtiisa fii salaatihim salaadooda qiraacadii markuu akriyo ee markaasuu dhameeyo ou suurad kale matalan ku akhriyay ama wuxuu ku gebagabeyn jiray fayaktimu wuxuu ku gebagabayn jiray biqul huwa allahu axad qul huwa allahu axad ku gebagabayn jiray falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu daalika lirasuulillaahi dakaruu way u sheegeen daalika daalika arrintaas lirasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu hi saluuhu weydiiya liayi shayin sheegeen u yasnacu daalika sidaa u sameynayaa fasaluhu way weydiiyeen faqaala wuxuu i liannahaa iyadu sifatu raxmaani allah raxmaanka caza wajala tilmaantiisi weeyaan faana anigu uxibu waxaan jecelahay an aqra'aha inaan akriyo faqaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam akhbiruuhu u warrama ana allaha ilaahi tacaala sameeye yuxibuhu inuu jecel yahay markana wuxuu samayn jiray qiraa'adii markuu waxaa weye dadkii ciidan baa loo dhiibay soo ma isagaa mas-uulka ahaa markuu salaadii galo isagaa tukadayay unba qiraacada markuu soo dhameeyo unba wuxuu ku dari jireen qul huwallahu axad markaasay ku yidhaaheen dee qul huwalluha qur-aane ama qul huwallaha keliya ku dayso ama markaas waxa weeyaan ama suuradaha kale akriyaysa ku dayso laakiin maxaa kugu kalifay mar kasta oo qur-aanba waxaweye lagu tukiso inaad qul huwallaha kusoo khatinto waa siye ya muna isago qur-aan ahay waa siye mudakale aayadahan kale mayna kugu filnaysaa sidaa Ah, wadaadku wuxuu yihi markaas waxaa weeyaan anigana wadaadada ha iga saarine qul qur-aanka ka saarina bu yii ah, qul wallaha magaranayo mogtahay qul wallaha keliya garanayo markaa qur-aan baa la akriyo maraa dad iyo wax lagu akriyo mooyaane marka qul walayka keliya garanayo dadkan wax la rabaa bisas iyo alaab la akriyo markaasaa waxaa dhacday wuxuu waxaa lagu yidi haddana waxba akriyo iska joog markaasa wuxuu qul wallah qur-aanka ha ka saarina <laughs> anigaa dhahay wadaadada iga saarana u yiri ah, wadaad kale waxaa la maxaad ku meherisay waa maxay maxaa dadkan isku meherisay qolwallaha isku meheriye bu yiri war qolwallaha laiskuma meheriye maxaa isku meherisay kuwan kuwaan qolwallahaba laisku meheriso ma dhaadaan bu yiri allahuma asalaamu alaykum waayo marka nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi bal arrinta sidaa wuxuu u sameynayo weydiiya buu nabigu yihi sala allahu alay wasalam markaasaa wuxuu yeedhay ninkii markii la weydiiyey ilaahay subxaana watacaala tilmaantiisa ka hadlaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu keligii yahay inuu ilaahay keligii dadka waxa weeyaan u gargaaro isaga keligii wax la weydiiso inuuna markaas waa waxna dhalin isaganaan la dhalin cidna sibana ayna jirin maadaamay sifaadii ilaahay tahay subxaanahu watacaala sifaada ilaahay ayaan jecelahay waan inaan akriyo saa darteed baan jecelahay inaan akriyo nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ihi u warrama ilaahay inuu jecel yahay isagana ilaahay la jeclo waayo عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حكيري فلولا فهلا صليت لولا بمعنى هلا واتيه تحبيث هاي جوفت فلولا صليت فهلا صليت ورمح هذا تكوي يسبح اسم ربك الأعلى يوم الشمس وضحاها walleyli idaa maxaa yeelay fa inahu yusallii waraa'aka gadaashaada waxaa ku tukanaya alkabiiru mid aada u daaweyn iyo wadaciifu mid iska liito tamar daran iyo wadulxaajati mid dan danu saaxiiba macnaa waxa weeyaan nin moogtahay qisada way dheereeya waxa dhacday nin baa waxaa dhacday markaas waxa weye wuxuu samayn jiray macaado nabiga sala allahu alay wasalam uu la tukan jiray nabiga markuu la tukado cishaa'iga buu haddana qoladu imaamka wiiluu soo tukan jiray kadib waxaa dhacday wuu dhe marka qiracadiganaa ku dheereeyay habeen kadib nin baa iska goostay aayad nin baa intuu iska goostay keligii iska dhamaystay markaasa macaad loo sheegay macaad wuxuuhi waa munaafaq wiilkii baa maqlay wuxuu yihi inaan anu munaafaq noday iyo inaad adu noqoto ma nabigeena iskula tegayna caleyhi salaatu wasalaam nabigii iskula tegay wuxuu rasuulka ilaahayow annagu maalin oo dhan waan waxaa weye dad waxaan soo xamaalinayaa nahay buuyidi annagoo daalan baan dhimaadnaa buu yidhi mucaadna markaas waxaa weeyaan qur-aan farabadaan dabada iska qabsan buu yidhi annaguna ma awoodi karayna buu yidhi waxaa weeyaan salaadii markuu nagu saa darteed waxaa keenaysaa inaan ka goosto markaa dee meelahaygaa iskaga tukado nabigu wuxuu ihi sala allahu alay wasalam fataan wantiya ya macaad macaad waa maxay ma fataan iyo fidmeeyaa tahay waa sidee falowlaa salayta bisabbix isma rabbika lacla dadka markaad kuyeys maxaad ugu tukan yahay sabbix isma lacla iyo shamsa wadaxaa iyo leyladaa yaqshaa kuwa baan ku tukisa sidaasi horta ahayd kadib markaas waxaa weya nabigu sal allahu alay wasalam ninkii wuxuu ku yidhi maxaad samaysa adigu wuxuuna anugu faatixadana waan akriyaa waxaan ku dari karana waan ku daraa ilaahayna subxaana watacaala jannadaan weydiisa cadaabna waan ka maangala intaa ma idhaha buu yidhi waxa weeyaan as waxa wuxuu markaas waxa weeyaan أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار بس واحد لما جلال نبي صلى الله عليه وسلم وحول حولهما حولها دمدم لماذا كلمة كورة مخير أما حولها ندمدل أما نمنا لماذا كلمة مكفورة ناي قرآن قرآن ما يخلينا أما إنت عمال خبطنا marka sidaasay ahayd marka waxaa weeye sunnadu waa siwa w loo gaabiyo qofka oo lagu dheereynin eh, jaabir ibn cabdillaahi bin xaraam alansaari assulami waxaa weeye eh, wuxuu kamid ahaa markaas waxaa nabiga sala allahu alay wasalam qazawaadkiisii iyo duulimaadyihiisa o dhan uu la duulay ilaa laba duulibaad mooyaane beder iyo uxud ka qeyb qaadan beder oo sanadkii labaad ahayd iyo uxud oo sanadkii saxaad ahayd isku xigay oonbuna ka qeyb qaadana inta kale oo dhan as waayo eh, aabihii uxud buu ku dhintay waa kii gabar marka carmaliya guursaday nabigu sala allahu alayh wasalam waa kii ku yidhi war maad guursatay buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi nacam ha waan guursaday markaasuu ku yidhi carmali baad guursatay mise waxaad guursatay gabar bikaara wuxuu yidhi carmali baa guursaday oo gabar bikaara oo tiyadoodu la ciyaartay iyana kula ciyaartay eh, maxaad u guursaday buu ku yidhi dad habadkan guursanaysid markaas waxaa lasoo maray markaasa wuxuu yidhi dee rasuulka ilaahayow aabahay wuu shahiiday sagaal gabdhoodna uu ka tegay sagaalkaa gabdhoodna haddaana u keenin mid markaas kar hooro iyagoo markaas waxa weeye masaalixdooda iyo hawlahooda iyo dha ilaalisa waxa weeyaan maxaa waxba ma hagaagayaan waayo haddaan tuyar u keena buu yidhi markaasoo iyaga uu lamidoo foorleya hee maogtahay waa waa laysmurmiina waxba markaas waxaa weeyaan meesha wax kalma yaalo marka saas waan ku keenaysa marka mucaad ibn jabal jaabir cabdillahi mid kale wuxuu kamid ahaa jaabir mukfiriintii saxaabada xadiidka raggi ugu badiyey buu kamid ahaa toddobada saxaabi ama lixda saxaabi xadiidka ugu badiyey buu kamid ahaa masaajidka nabiga sala allahu alay wasalam ninkan wuxuu nin aada weliba cilmiga u faafiya masaajidka nabiga sala allahu alay wasalam xalaqaad buu ku lahaa وحديث النبي بحج لي علمنا وحول دنتي تضوات لي أفر مركز يقول لي واحد واي معاد بن جبل سأل معاد بن جبل معاور على الأوس على الإنسان الخزن الجبالي ده هاي سألنا نظر لي وحي كدب بيب وكقيم قاطي لا ورشيس آخر كذي يبنغوا كي قاضية كاها معلم كاها داعية كاها سألنا وحول دنتالي ده مركز حويا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم markuu meelaha sideed iyo toban taqriiban ahayd cumrigiisi intuu laakiin mataqaani uu ku dhintay soddon iyo afar jir buu ku dhintay معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وايه باب صرف الجهل الخرقات لقد تبو باب يحي بسم الله الرحمن الرحيم بسم كي بسملة ينكر وقاضو إن مرقى صحوية لقد تقبل كور مينا halkaa markaa wuxuu soo wadaa khilaaf khilaafka waxugu markaa waa yar dulmarayna laakiin aada ugu istaagtaagi mayno waxaa muhiima loo masalo inaan yar tilmaamino masalada koobaad waxaa weeyaan horta bisunku sidiisaba waxay kamid yahay markaas waxaa weeyaan suurad kasta ma kamid ba oo bisinkeeduba kamid ahayo aayad suuradda kamid ah mise waa aayad mustaqila oo lagu talagalay inay suuradaha lagu kala soco ee eh, laakiin suuraddan kamid ahayn oo markaa dhameyso dhamayso suuratuhilla tii kale maxay ka bilaabisa soo ma bisinkaas suuradaasu kamid yahay mise waa aayad mustaqila oo markaas waxaa weeya suuradaha kadhexaysa qowlka laba qowl baa ku jira qola waxay qabaan waa aayad markaas waxaa weeyaan kamida ah suuradda qolna waxay qabaan waa aayad mustaqila ayay qabaan sida raajixi waa aayad markaas waxawey suurada kamid ah. saasaa raajixa waana sida calaamatu lcuthaymiin raximah llahu tacala u rajaxay ilaa waxaa laga soo ribaadiyay suuratu bara mooyaan suuratu bara iyada markaas waxa weeyaan ama suuratu tawba inu si kale udhigno waxa weeyaan iyada markaa waxaa saxaabada ay ka ishkaal galay بالصورات مستقلة مستوى الصورات صورة الأمثال كمدة بأمثال بي كمدة هاي سوى صورات قورئة ويوم مستقلة تامرت إشخالك وكقلي بواحي سمية سلح دحالة صورات مستقلة كمدة دقينة مرقى بسن كمدة سميني صورات مرقى تاك كمدة كمدة دقينة waxay wuxugu taas bay waxaa weeyaan suurad gooni ay ka dhigeen tanna waxay ku sooceen biduuni bism biduuni basmala intaas waa sidaa mas-alada kale iyaduna meesha taalla waxa weeyaan qowlka markaa imaamu malik raximah llahu tacaala ayaa wuxuu qabaa in markaas waxa weeyaan ayna mashruuc ahayn salaada horta ma lagu akrinaya mise lagu akriyi maayo bisinka sidiisaba ba salaada ma lagu akrinaya marka mise lagu akriyi maayo salaad imaamu malik wuxuu qabaa wax lagu akrinaya ma jirto keliya waxaa laga bilaabay alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax bisala iyo waxba akrimiisa buqaa salaada uga qayb geliso imaamari raxima allahu tacaala waayo laakiin aimada saddexda kale abu xaniifiya shaafici iyo axmed waxay ku tegeen waa la akrinaya iyagu waana say jumhuurtu qabaane iyagu marka way sii qabsadeen laftooda waxay isku qabsadeen ma waxa weeyaan kor baa loo akriy mise hoos baa loo akriyaa waxay markaas waxa weya ku tegeen imaamu shaafici inqar waa akriyo dabcada kor loo qaaday jahri baa lagu sameeyey shaafici raxima allahu tacaala abu xaniifiyada waxmedna waa la siraysan bay ku tegeen mas'alada marka laysku soo duudubana arraajix waa la siraysanayaa hoos baa loo dhigayaa waxa weeyaan kor loo qaadi maayo intaasu sidaa uqabsayda kuwa adkaana masalada hore waxaa nidhi bisimku suuradan aayad kamid ah isagoo aayad iyada mustaqbal oo loogu talagalay suuraha in kala saaro raajix maxaa leedahay laba qalba ku jira waa aayad kamida ah. ilaa suuratu tawba mooyaane oo iyada saxaabada ka shakiyaa nabi soo ma suuratu anfaal bay kamid tahay waa qeybtii suuratu anfaal kasoo hadhay soo suuran gooniya meel laba dhexaada marka si dhexdhexaaday sameeyeen disinki bay ka talinaaya waayahay ma lagu akriyaya marka faati faatixada mise laguma akriyayo mas'alada ayadu khilaaf baa iyadana ku jiraa midi imaam malig muxuu qabaa lagu akriyo saddexda imaamee kalena abu xaniifiya shaaficina waa lagu akrin bay qabaan saxiix dayib maxay isku khilaafiyeen laftooda jamaahiirta iyo saddexdaya in sirayso ama inkor loo akriyo imaamu shaafici wuxuu ku tagaamiray in kor loo qaadayo imaamu axmed iyo abu xaniifana hoos loo dhigayo wahada huwa alraajix saasaa xoog badan hoos in loo dhigayo sidaas weyaan sida nusuusta iyo axaadiisana xoog badan sidaasana xoog badan laakiin qofka hadduu kor u qaado laazim ma aha mubtadic weeyaaniyo lama oran karo hadduu hoos u dhigana waa sidii afdalka ahayd ee sunnada nabiga sala allahu alay wasalam xooga banayd buu maray waayo masalada hadday salafka laftooda xuquuq noocan maa isku khilaafaan qofka laguma tabdiidiyo waxa weeyaan laguna tafsiiqiyo laguna dalaal xukmiyo waayo shay markaas waxa salafkii laftiisii uu ka haysta weeyaan saxiix intaas baa sidaa markaa xadiista marka dilmarina insha allah tabaaraka watacaala allahuma astaamu caleyk allah وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا waxay ahaayeen يفتتحون الصلاة الصلاة كو كفر فرطة بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كفر الجنة وفي رواية رواية وحيد صليت وأنت كذي مع أبي بكر أبي بكر بعيسى وعمر عمر بعيسى وعثمان عثمان بعيسى فلم أسمع ما رمى قلبه يري أحدا قفى منه إياك منه ويقر وأخرية بسم الله الرحمن الرحيم ولمسلم حوصون علي صليت وأنت كذي خلف النبي النبي قداشيسى صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر أبي بكر قلاشيسه وعمر يا عمر قلاشيسه وعثمان يا عثمان قلاشيسه رضي الله عنهم فكانوا وحياهايين يستفتحون الصلاة صلاة يكون فرفقة الحمد لله رب العالمين لا يذكرون من الشيء يدرم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيء يدرم في أول قراءة قراءة أول كيلة ولا في آخرها هي آخر كيلة صورة آه. فأصبحوا عليه المحوية قراءة من الشيء يدرم أول كيلة هي آخر كيلة صورة من الشيء يدرم kale waxaan ku furfurinayo salaada alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa weeyaan bimacnaa riwaayada abay sulaysan jireen waxaana fasirayaa riwaayada ibnu khuseyma fii saxiix uu kusoo saaray oo waxay waxaa riwaayada ku qoran kaanuu laa yajharuuna kuwaa la jahrin bay ahaayeen waaye kuwaa la jahrin bay ahaayeen gebi markaa nasuusa oo dhan waa riwaayaadka o dhan waxaad ku fasiraysaa bimacnaa mayna la jahri jirin awey sulaysan jireen alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka bilaabi jirnaan macnaheed waxaa weeyaa koruqaadka iyo jahriga halkaas ka bilaabi jirnaan qaar baa cileeya حديث هذا وقد بيان لا يدخلون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولا قربة علية أو سقال اللي يوحي الشيخان سقال كإنما ابن حجر العسقلاني بأكد جوابي رحمه الله تعالى من منه وقد جوابي war su-aal culimadu ay ka jawaabeen cilooyin soconayana ma aho saxana ma aha oo cilooyin noocan waa laga yada xoog waaya baabu sujuudu sahwi subxaana sujuudu sahwi buu baab yahay sujuudu sahwigu waa laba sujuudood oo mashruuca oo sahwi salaada ku dhacay dhexdeeda markaa loola yimaado sujuudu sahwiga markaas waxa weeyaan asbaabaa keena ilaa taqriiban markaas waxaa weeyaan axaadiis markaas jisaawi kusoo aroortay waxay gaarhaan afar markaa xadiis afarta xadiis afar xukun oo kala duwan bay ka hadlaan lakin marka laysku soo duuduubo saddex sabab baa ugu weyn sababka kubaada keena ziyaada naqsi shaki saddexdaas weeyaan inay salaadii wax u ziyaadiso inaad wax ka waxa weeyaan ka nuqsaamiso iyo inaad wax ka washashado sooma ma waxbaad siyaadisay waxbaad noqsaamise aad ka shakdo mid afraad bay ku daraan markaa qaar culimada kamid a ka afraad waxa weeyaan waxay dhahaan waa shakiday laakiin markaa shakigaasaa laba loo qaybinayaa shakigii haddii uuna waxa weeyaan wixii uu kuu sugan yaho inaad wax siyaasidaa wax noqsaamisay ay kuu sugan yihiin midnowna kuu rajixinayn taasi waa mid waa ka hadda sheegana shaki laakiin waxaa jira yidhaaheen waad ka shakisantahay laakiin waxa kula xoog badan oo adiga agtaada aada u xoog badan oo raajix kula ah inaa salaada ay kuu dhamaystiran tahay ama ay kuu nuqsaansan tahay markaa waxba suuisada meesha lamaahay sida adigu aas leedahay sida baa ee kula xoog badan baa samaynaysa hadday kula xoog badan tahay salaada inay kuu dhamaystiran tahay inay kuu dhamaystiran tahay haddii ay kula xoog badan tahay wax kaa dhiman yihiin way kaa dhiman tahay saas wey afar xadiis waan kusoo arorey xadiisku waa naqsigu kusoo arorey waa xadiiska cabdillahi ibnu buxayra ee looman doona oo nabigu sala allahu alay slam duhurkii uu tukaday adxiyaadkii horu iloogu kakacay somada fahmi soo naqsi maaha xadiidka labaad isaguna ziyaadadu ka warramayaayo waa xadiidka abdulahi bn mascuud oo nabigu sala allahu alay slam duhurkii ayuu shan ragcadood tukaday shan ragcadood markuu ka baxay baa lagu yihi rasuulka ilah salaada maa la ziyaadiyey waa side markaasuu yihi oo maxaa maxaa maxaa sheegaysa waa maxaaas markaasa wuxuu yihi waxaa lagu yihi shan baa tukatay rasuulka ilaahayo aayar intuu iska fadhiistay unbuu labada loontu laabay qofbu waxaa sujuudsan leeyahay hadda ma jirto waxa lasoo tukanaya halkaama sujuuda ku tukan haddii ad lagu sheego markaa salaada saa uga baxday inaad salaadii ziyadiso shan ragcadood aad tukatay halkaa mad marka adoo fadhiya umadaayad sujuudaysaa markaas allahu akbar baa iska oranaysaa iska sujuudaysaa laba kadib assalaamu calaykum asalamu calaykum atixiyada lama milisin qolaa qabta atixiyaad badnay marka qoladaas waxa wey waa qowl laga xoog badaya waa qowl marjuuxa oo daciifa ayib kadaalika waxaa lamid a adiga laftaaduba haddaad xasuusatid markaa salaadii saa uga baxday yaa lagu sheegin dee wala xasuusatay inaad shan tukatay xasuusaag markaad la waa xadiidka abdullah ibn mascuud kaasina isaguna markaas waa xadiidka abdullah ibn mascuud isna markaas waxaa weeye waa xadiid markaas waxaa muttafaqu caleyhi ziyaadada marka waxaa kamid ah inuu qofkii salaadii isagoo weli dhamaysid inuu salaam racsado oo matalan salaadii markuu laba ragcadood tukadin buu ka ah baxayba salaanta meeshan soo gashay soo ziyaado ma salaada ila sala ya y waxaad samaysay salaadii markaas waxa weeyaan iyadoo afar cood ah labayeeda ku dhigan yihiin waad ka baxday salaadii waad ka salaamo naqsatay soo ma waa laguu sheegay haddana oo labadaa ragcadood ba ka tagtaa ma ragcadaas ka tagtaa lagu yidhi kadib waad geli ragcaddii soo ma ama laba racood baad la iman soo ma kadib sidii waad u tukanaysaa waad adxiyaasanaysaa kadib assalaamu calaykum haddana waa salaamo naqsanaysaa soo ma salaadii maxaa dhacay dhexdeediide laba salaado naqsi laba salaado naqsi baa dhacay sooma hal u beegan lahay sooma ziyaada gashay markaa ziyaada taasina ziyaadada kamid tahay ha waana taa waxaa sida uu tilmaamaya xadiiska abu hureyra isagana markaas waxa weeyaan aynu ku mareyna markaas waxa weeyaan kitaabkii mukhtasar saxiix bukhaari aynu ku mareynay nabigu sala allahu alay wasalam uu yihi markaa ana nabiya sal slam sallaa bihim ixdaa salaata ilcashiy labadi salaadoode sababta mid kamid ah. a yan markaas waxaa weeyaan waa duhur iyo soo maaha fasallama been raqcatayni ila akhri waa gaari doona xadiidka laftiisa lakin waan utegi doona hadii ilahay sheekha keeni doona iyo xadiidka cimraan bin xusein oo xadiidka cimraan bin xusein waxaa kusoo nabigu sal slam casarkii u tukaday kadib markuu saddex ragcadood tukaday ilaa afar baa sooma u ka baxay ba gurigiisiibu iska galay nin baa ayaa ka daba tuka nabi sal slam ku yidhi rasuulka hayow dee markaas waxa weeyaan waxaad samaysay ragcadaasaad ka tagtay markaasaa nabigu sal slam wuxuu ku yeeli isagoo nabigu caraysaba soo baxay oo gu-iisi diidaya markaas rasuulka warun buu sheegaya markaas nabig nacam harun sheegaya rasuulka ilaahayow markaasuu nabi sal slam hal raqcad buu tukaday kadibna waxa weeyaan suusaagina laba halkii raqcad markuu tukaday buu ka baxay salaadii kadibna suusaagiguu la yimid kadibna markaa uu salaamo naqsada hadan waayahay axaadiista xadiidka saddexaad axaadiista kale waxaa kusoo aroreer waxa weeyaan xadiidkii markaas waa hadii qofka shiki ku yimaado laakiin ziyaadadii iyo naqsigi midnawna un rajaxnay waa sida abu saciid alkhudri wariyey nabiga sal l slam wuxuu leeyahy markuu midkiin ka shakiyay salaadiisa falyadri kamsalla salla talaatan ama arbacan minsuu tukaday ma afar mi saddex falyadruxi shaka inta shakika ka tuuro walyabni calaa mastayqana wuxuu yaqiinsadayna ha ku dhiso de waxaa weeye qadar ka shakida masaddexaad kudhiso afar midna una kuu rajaxnayn afar haddii ku rajaxanta waa tegi doon waa u tegi doon ayada ama saddex haddii ku rajaxan tahay midna kuuma rajaxno asalku waa maxay saddex waa la hubaay maxaa laga shakisanya taafraan soo ma suusaas ma bes shaki ma la tuuraya taafraan baa la imanaysaa la la hubay waa inta yar soo ma ka taafraan waa shaki ziyaadiya naqs baa ka shakiday laakiin midna kuuma rajaxno may cafan mid ku rajaxa kaan ku rajaxna hataa sheeganay mid ku rajaxmay waa sida abdillahi mascuud soo wariyay nabigu sala allahu alay slam wuxuu markuu midkii ka shakay salaadiisa faliyataxari sawaaba inta sawaabkaa ku dadaalo sawaabkaa ku dadaalo oo markaas sawaabkaa ku dadaalo macnaheedu waxa weeyaan inta uu isleeyahay waa ku hadday islaa afarti waa tukatay afartaa ku dayso waxbansiiaaracadka luma leh haduu isleeyahay saddex markaas waxa weeyaan ayaa u xoog badana ee saafadaad ha la yimaado kadib ha salaamo naqsado kadib ha sujuudo markaa sujuudii labadii sujuud sujuud sahwiga ahaa halkaa markaa intaa wey axaadiida gebi kusoo arooreyna baabkaaba iyo sujuud sahwiga intaasi ku horeegaasa o dhan tahay sujuud marka xilligaa lala sujuud lala imanaya ma qubayla tasliim mise bacda tasliim ma intaada weli ah, salaad salaadeeda ka bixin mise markaa ka baxda kadib masala khilaafiya sagaal madhab wax gaara ah ku salbisanaa laakiin wax isku soo duuduub laba madhab ayaan kusoo koobeynaa labadaa madhab waa markaa bacda tasliim iyo qabla tasliim soo ma war raajix waa tafsiil baa ku jira marka madhab tafsiilaa jira markaas axaadar madhabka tafsiilka ah madhabka tafsiiliga waxa weeyaan <clears throat> salaada haday hadday ziyaado ama shiki uu galo bacda tasliimaa sujuudaysaa marka ka baxa kadib oo sida axaadiistana ku cad haddii salaada laakiin naqsi uu galo waxay sujuudaysaa intaad weli ka bixin intaas وعن محمد بن السيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحوري صلى بنا رسول الله رسول الله نتكي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وكذا لبدي الصلاة ذا قلبت بالكمينة قال ابن السيرين وحوري محمد بن السيرين سماها أبو هريرة تابع عالي ولكن نسيت أنا أنا إلوي قال وحوري فصلى بنا ركعتين لما رغاد من نتكي ثم صلى وصلى نقصد فقام إلى خشبة فقاموا يسأل إلى خشبة جيد حقي معروضة ولا قد بي fii masjidi masaajidka waxaweye faataka uu ku jaqlaysa caleyha dusheeda kaanahu aada moodid qadbaan inuu xariisan yahay wadaca yadahu gacantiisiina uu duldhigay alyimna midigta aliyusraa bidixdii washabaka bayna asaabici fariisiinuu isdhexgeliyey wakharajat isrcaanu dadkii degdega badaadoo iska baxeen min abwaabi lmasjidi masaajidka albaabadiisiiba ka baxeen faqaaluu waxayna ahayn aqasurat isalaatu war salaadii miyaa la gaabiyey wafi lqowmi qowmka waxaa sugnaa abubakr wa cumar baa kusugnaa saxaaba way ka haybiiseen ayuu kalimaahu nabigeena la hadlaa sala allahu alay wasalam wataa la yidhaaha aayadda qur-aanka ina aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuuli illahi ulaaika aladiina imtaxana allahu qulubahum litaqwa lahum mafiratu wa ajrun cadiim soo ilaahay boora subxana watacaala waayahay waxa weeyaan kuwaa marka codkooda hoos u dhigaya rasuulka agtiisa sala allahu aleyh wasalam oo kuwa ilahay qulubtooda imtixaamay alla ka cabsiga ku imtixaamay kuwaa dambi dhaaf ajri weyn bay leeyihiin sooma waxa weya waxay ka hadlaysa aada waa la yidhaha kusoo degtay abubakr iyo cumar sa imaam suyuud iyo keyrka ay sheegeen nabigubay ka hayeysan jiray sala allahu aleyhi wasalam abubakr iyo cumar wafi qaami qaarku waxaa ku sugnaa rajul nin oo fiyadee labadiisa qabood oo dharar baa kusugnaa sugnaa magaciisa waxaa la odhan jiray khirbaaq baa la odhan jiray lakin muxuu ku magac dheeraa dulyadayr yuqaal lahu waxaa la odhan jiray dulyadayr qacbo dhaadheereed faqaala wuxuu ya rasuula allah rasuulka ila nasita ma ilowday an qasrat salaatu salaadii miyaa la gaabiyey faqaala wuxuu i lam ansa ma iloobin walam tuqsar lamana gaabin marka waxaa laga qaadanayaa qofku danigiisa u ka camal fali karaa marka nabigu sal slam danigiisii iyo suu isaga umalaynayo isagoo ka duunaya ba wuxuu yii war mana iloobin mana gaabin waxaad sheegaysaa w waxaad sheegaysaa muxuu yahay wuxuu nabigu sala allahu aleyh wasalam waya faqaala wuxuu lam ansac walam tuksar faqaala wuxuu ihi akamaa yaquulu dulyadayn war dulyaday sida uu leeyahay warhun buu sheegaya waa sidee qaala waxaa ree nacam fataqadama markaas waxa weeye hore usoo galay fasallaa wuu tukaday maa taraka wuxuu ka tegay uma sallama salaama naqsaday uma kabara u takbiirsaday wasujuuda uu sujuuday mitla sujuudii sujuudiisii oo kale aw adwala midka dheer uma rafaca ra'sahu u kor soo qaaday fakabara u takbiirsaday uma kabara u takbiirsaday haddana fasajada wasajada wuu sujuuday mila sujuudii sujuudiisii oo kale aw adwalaa midka dheer uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor usoo qaaday wakabara u takbiirsaday farabamaa waxaa laga yaabaa saaluu inay weydiiyeen uma salama u salaamo dhaqsaday qaala wuxuu ihi fanubitu waxaa la ii warramay qaala wuxuu ii waa maxamed huseinin baa hadda odhanaya fanubitu waxaa la ii warramay ana cimraan bin xusein qaala inuu uma salama u salaama dhaqsaday waa salaadii ziyaada gashay ziyaada halkay kaga jirto alfuru garareysid halkay kaga jirtaa salaadii ah laba salaamo naqsibaa dhexdeedii dhacay loomana baahnay soo maaha imankaa darteed waxaa weeye ziyaada ku jirta salaadii midda kale sheekaaba soo dhex gashayba su-aalaaba la isweydiinayaba iyo jawaabaha meesha ka dhex dhacay ilaa lix kelimo ugu yaraan waxay leeyihin culimadu markii la tiriyey saxiix waayahay allah ustaa waa raxitullaah halkaa marka wax yar waxaan tilmaameynaa markaas masale waxaan tilmaameynaa halkaa masaladu waxay tahay markaa sujuudu sahwigan ma tacadudo tacadud waxa la yidhaha male sujuudu sahwigu ma tacadudo oo tacadud ma laho waxa weeyaan haddii sahwiya farabadan salaad dhexdeeda ku dhacdo afar sahwiya hadaad ku dhacdo hadaad doonto waxa weeyaan hal sujuud sahwi baad la imanaysaa mid walba mid lama la imanaysa walidalika imaamu lkisaa-i raximah llahu tacala baa qaacido laga sheega hadihi dariifa dariifa matqanin yaha durfa waxaa la yidhaahaa waa hadalka la macaansaday waxaw sheekada lagu yar nafta ku raaxaysan somaaliana baa daraaif la yidhaha ama dariifa dariifa jamcu daraif weyaan ama durfa waxaad unta iska dhaho way fiicantahay moogtahay oo waxyaalaha nawaadirka iyo qaraa'ibka iyo cajaaibka iyo daraaifka iyo waxyaa shecirada iyo waxa noocaas ma taqaanaa war markaad wax badan aad mudaaracay sida yardaashoo kale baa la iska yara akristaayo waad waxaa weeye waa naftaa lagu yarraxayaa moogta waka naftaa lagu yarraxayaa waadin caajis waxaysaa moogta daraaif baa la yidhaahaa qolyaha muxadisiinta qolyaha musdalaxa culamaduna waxaabay ba majliska markaad xadiiska nabiga sal slam akrido majliska waxaad markaad soo khatimayso waxaad kusoo akhrintaa abyaadin gaba yar iyo hadallo yarna nawaadida iyo wakaa kusoo yarkhatimi moogta caajiskay dulinaysaa hadii laguu hoos ruumoodo moogtahay oo dadka ay seexdaan bu akris moogta <laughs> waaya waxa markaas waxaa weya kisaa-iba wuxuu yihi raximahullahu tacaala man tabaxara fii fannin ihtada ilaa saa'ir alfunuud qofka hadduu fadli ku xeel dheeraado uu aada u sugo fadligaas wuxuu hogaaminayaa uu u sababayaa funuunta kaloo dhan inuu fahmo ha oo funuunta kaloo dhan inuu fahmo nin baa u yimid wuxuu ku yidhi kisaayow adigu miyaa waxaad ku caanbaxday oo aada ugu xeel dheeraatay waxa weeyaan fadliga waxa weya carabiyada iyo naxwada iyo alaabta baad ku xeel dheeraatay annaguna fiqigaanu aada ugu xeel dheeraanay weyli waayihiin fiqirka waa la xeeldheeraaneh bal su-aal baan weydiin buu yidhi qofaas ayaa sahwi ku dhacay salaada dhexdeedii maxaa lagu leeyahay sujuudu sahwi soo ma sahwiga dhexdiisii laftiisuu kusii dhex sahwiyey laftiisii haddaa <laughs> kawaraba ya sujuudu sahwiga laftiisii baa kusii dhex sahwiyeyba oo baada sujuudiisa ku jirada suu yeelayaa ma sujuudi sahwi kalaa laga sii rabaa ximamulkisaabi moogtahay qaacidadiisiibuu lasoo baxay wuxuu yihi almusaqaru cindanaa laa yusaqaru annagu haddaanu culimada naxwada nahay shayga la tasqiiriyo agta agtayada lama sii tasqiirin karo mar labaad ha sujuudsada haddii mar lala yimid marka lalama iman karo buud waxawey tasqiirku hadda cabdullaahi oo kale waan tasqiirinayna maxaa lagu tasqiirin cubaydullaahi sooma cubeydullaahi waa cabdiyarow soo maha tasqiirtan dee labaa loo qeybiyaayo midi waa naxariis ahaan baa loo isticmaalaa midna waxaa loo isticmaalaa wuxuu marka taxqiir waa la xaqiraya misala haddaa tahay ruweyjil oo kale rajul rajul oo kale baa tasqiirinaysa waxaad leedahay ruweyjil soomaha he waa waad yar xaqiraysaa waa ninyaro moogtahay laakiin haddaad tiraa yaa ukhaya ukhaya oo kale walaal yaro wegiyo dee waad u naxariisanaysaa naxariisiyo waxay kaa tahay markaas wanaag ma aha allahu mustacaan taxqiir ma ah rays ma saa darteed he cubaydullaahi markalaba lasii taswiirin karo ruwaydil marka lama sii taswiirin karo marka waxa weya wuxuu ihi almusaqaru cindana laa yusaqaru buu ku yiri markaas anigu iska aamus wallahi run baa sheegaysa buu ku yiri marta waxaa fii qalbi waa sidaa ninkaas su luuqada ku barta cajiib yahay saaiga hadda looga dambeeya waxa weeyaan luuqada su ku barta cajiib ahayd intuu danaisi naxwada iyo alaabta uu keli waaye nag ayuu iska tegay kadib markaasa waxaa dhacday wuxuu arkay isagoo sii socdaa quraanjeynta cuntayar wadato geel fuulaysa marna kasoo dhacaysa marna sii fuulaysa marna kasoo dhacaysa oo say kolna u fuulaysay kolna kas kasoo dhacaysa markadaba dhakan oga baxday geelkii halkaasa waxa weya wuxuu yidhi oo kaalintu aada eg cagax noqon quraajyadana <laughs> ka taag daro waa maxay buu wasde wallahi inaan ku noqon buyr ana saa mugula dhacdhiciy wuu ku noqday hee siduu u wadwaday waxa weeye wax ka daba hadna waa waay wax ka daba hadnaba shaygu marka markaad bilaabaysa marka hore waa qaraab rafaaq waa sacbi jidda <clears throat> suma markaad dhexda socotana waxa weeye waad fahmaysaa wuxuu macnaga samaysaa moogto kitaabka markaad bilaawdo marka hore waxa weeyaan wuu adkaanaya sooma dhaxanta see loo soo subaxa maasha da-aysaa luleeyahay dhaxanta see loo soo keliya waala rafaaday daabaniya xilligan oo kale waa rafaaday laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha baa lagu leeyahay <laughs> soo ma aha dayib iyo kitaabku adag yahay iyo haduu adag yahay iska iska akri kitaabka waxaa noo lugeyn hadduu adag yahay kitaabku si fiican iskaga akri kadib markaa hore saasuu sac wiil yahay hadhow markaad dhex gashana wasiir macaansanba sooma hadhow markuu kitaabku sii dhamaanayana cajis waa qof kiir yimaado sooma ya xadiiska abdullah bn camr wacaas waxaa nabiga kasoo saca salam saxiixa inuu yidhahdo xaakimiyo keyrkeeda soo saaraya nabigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam <clears throat> likulli camalin eh, lahu sharqa walikuli fatra eh, walikuli sharqatin lahu fatra فمن كان فتنه إلى السنة فقد نجا ومن كان فتنه إلى الحوية إلى غير السنة فقد هلك وكما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم على الكسمر قوة سفر في العرب القبلانية يا في العرب كسنة دال بيننا فخطبية عجز بيننا qofka markuu xuquuqyada caajiso sunnada ku dhega ee sunnada ku dhega qofkaasuu badaaday nabi sal slam qofka markaa ka tagana xuquuqyada caajiso sunnada ka tagana halaagsan marka warraba soo xadiid cajiiba maaha subxaan allah socona waxaad xadiidku sheekh shibra bishibra taaka taakuu noo saaran yahay inaga binagaa noo yimid waayah allahuma salaam aleyh tukula salaadayna ka socona taas Eh, marka xadiidku waa xadiis aada u fawaaid badan eh, aada u fawaaid badan yahay waxay culamada barkood kasoo soo saareen xadiidkan in ka badan boqol iyo konton faa-iido koro akthar min am min miatin wa khamsiina faa-idatan bay kasoo saareen xadiidkan ya xadiidkan marka matlinkana fawaaiddiisa way badan tahay allahuma salamu aleyh matullah marka suraaxdii waxba si dhaal waana cabdillahi bn buxayrat halkaa marka ziyaada kusoo ogaatay soo maaha waana cabdillahi bn buxayrat radia allahu taala canhu kaana wuxuu ahaa cabdillahi bn malik ibnu buxayrata radia allahu canhu ha wakaana min asxaabi nabi nabiga asxaabiisa kamid ah sala allahu alay wasalam an nabiya sala allahu alay wasalam sallaa ugu tugiyay bihim iyaga adduhra salaadii duhur faqaama wuu istaagay fi ragcatin alulayeyn labadii ragcada hore markuu waxa weeye tukaday iska kacayo muna walam yejlis muna fadhiisanin faqaama annaasu dadkiina way la kaceen macahum ciisa xataa idaa qadaa xataa idaa qada salaata salaadii markuu dhamaystiray wantadara annaasu dadka ay sugeen tasliimahu salaamo naqsigiisii wakabara takbiirsaday huwa jaalis sagoo fadhiya wasajada wuu sujuuday sidateen laba sujuudood qabla an yusalima intuu salaamo naqsa ka hor uma yusalima markaa uma sallama u salaamo naqsa qabla an yusalli wasbaati waa haddii naqsi galo ka naqsiga hadda galaadsiaska dhexa laga tegay soo maaha waka marka ziyaadadin way noo sheegay naqsi noo sheegay soo maha shakiga xaggeen raacayna marka shakiga xaggeen raacay ma ziyaada ku darna mise naqsiga goorma la sujuudaya aniga shakiga ma qabla tasliim mise bacda tasliim قبل السلم السجود بعد السلم بعد السلم يا شيخ وكان لمرقى هذه الشك وكيبا دعم وكيبا دوحة زيادة بعد التسليم وياه هذه وكيبا مرقى قبل التسليم هذه النقص هنا قبل التسليم وياه وانتس باب المرور إلا مرور باب يدين ويدين المصلي كتكنا يهرتيس قف كتكنا يهرتيس إلا مرحوكم كيد وضع وعن أبي جهيب بن صمة الأنساري juhaym abujahmina waa la yidhaha abujahmin iyo abujahaym iskim donan cabdullaahi bnu xaris bnu samat alansaariy najaan baa la yidhaha waa saxaabi macruufa ubay bnu kacab baa abti u ahaa ubay bnu kacab baa abti u ahaa ubay ibnu kacab gabar ay walaalayihiin baa dhashay ninkan abujuhaym musamat alansaari wuxuuna dhintay khilaafadii mucaawiyat bn abi sufyaan radi allahu canhu ardaa qaala wuxuuri qaala rasuullahi rasuulka ilahi wuxu uri sala allahu alay wasalam low yaclamu hadduu ogaan laha almaarqu ka maraya beynaga dayn musalli ka tukanayo hortiisa maadaa calayhi wixii dushiisa oo min al ismi dembi hadduu ogaan lahaa lakaana waxay ahaan lahayd an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan khayran lahu tii uga khayr badan min an yamura inuu maro beyna yadayhi hortiisa beyna yadayhi ninkaa hortiisa qaala abunadar wuxuu yidhi laa adri ma garanayo qaala inuu yidhi أربعين يوم غفرت المعمود أو شهر غفرت البلاد أو سنة غفرت الصمد نمر هو صالح بن أمية لإلها عمر بن عبيد الله دا حري وشيوخنا فرقة صحوية إمامك رحمه الله تعالى بالتالي وحدة بقل إياه sagaal iyo labaatan nabigu markaa heed u dhinto marka halkaa waxaa meesha taalo marka afartan kan ma afartan maalmood mise waa afartan sano mise waa afartan bilood sida raajixa waa afartan sano weeya riwaayaadka markooda waxay kusoo arooreen markaas afartan markaas waxaa weeyaan allaahumsa afartan sano markaas oo waxay dhahay arbaciina khariifan afartan dayrood dayrkuna sanadkiiba way soo wareegta marka inaad hormarto waa xaaraan weyaan mana banaaneena qofkii hormarto isagoo tukanaya laakiin horumarku waa inta sufrada iyo isaga inta udhaxaysa weyaan haddii ay sufrada utaallo weyaan haddayna sufra u oolinna dee sufradii meeshu dhigan lahaa meelaha waa inaan soo marin mintana halkan oo kale hadduu ku tukanayo oo xaggaa hore oo kale fog iska marka oo intaasoo saf ay idiin dhexeeyaan dee dhib ma male waaya oo waa in markaas waxa weeye marka adiga sunnada waa inuu idiin dhexeeyo marka aad sujuu markaad taagan tahay saddex xusul wax gaaro waa inuu dhexeeyo markaad sujuudana in uu neef ariya weli kale waa inuu idiin dhexeeyo intaa wixii ka dhimay xagga hadda madaas ka marto dhimay malaqo marka sunnada waa inuu qofku la yimaado isaga laftiisa sunnada uu samaysto وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصغر اذا صلى احدكم بالكبر كنت الى شيء شيء حقي شيء يستره اسكا سري من الناس كمين فاراد احد قفوض ان يد تاسي انه قد بين يديه هرتيسا فليدفعها اسك الدفاع فإذا ما هدود دي فليقاتله على الضيق لما فإنما هو شيطان وياه والشيطان بعد وحويان عملك وقبريا عمل شيطانه لفتيسا وشيطان معها أبو سعيد وسعد بن مالك بن السنان الخضري وليلة الأنصاري الخزرجي نبي صلى الله عليه وسلم يطلب دولمات ولدولي تيمو رئيس وحيد خندق أما حزاب سنون قامة يمدكو رئيس ويرا وبدر بيو وحاول قواس ويرا تضلال الصحابية حديث النبي وقوم يسونا كمية هاي علم فرضان النبي وكحفي صلى الله عليه وسلم صحابة أوفر لبلد وكمية هاي عن البلد بقيع بكل انتي halkaas lagu aasay waxyaalaha baqey baa lagu aasay toddobaatan iyo afar marka jira lagu wahay allahu mustacaan caleyhi tuklan waay midda kale meeshaas qofkii goor waa iska difaacaysaa laakiin ka waraq hadduu ku dhaafay isagoo kusii dhaafayo kuma dhaafay haddaad aragto waad soo qabanaysa qaar baa qabo culimada waa soo qaban macnaha soo jiidiyo xaggiina ku soo celinaya laakiin jumhuurta waxay qabaan maya lama soconayo waayo haddaad soo celiso he maritaanka mar waa soo celiso murtaas dembigee mar waa soo celisay hal mar buu ku dhaafay marlabaadkee waa ku soo celisay ka dhigan tahay sax maaha markaa waayo ibnu daqiiq lcid waxaa kaluu sheegay haddaad suuro samaysan weydo dembiga ninka hadaa xambaarsan adaana qaadanaya markaa saas leeya وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحوري أقبلت وأن سوق قبل راكبا أنا وفوشا على حمار جمال آتاني وددك جمال وددك معناه وأنا نقول يومئذ مالك قد ناهز في الاحتلام قان قد بخد وهذه ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس كنت كني بمن عن غيش منه كنت كني إلى غير الجدار الجدار غيرك فمررت بين بعض الصف safka barkiyaa soo hormaray beyna yaday bacdi safku leeyahay safka beyna yadayibu leeyahay yadaydaasa rabaad yadaydaas ayago leh famartu waan soo maray beyna yadayi bacdi safi safka barkiisa hortiisaan soo maray fa famartu beyna yaday bacdi safi safka markaa barkiisa horkiisaan soo maray fanazaltu markaasaan degay wa arsaltu aataana dabeertay dhadigneeda waa sii daayay tartabiga iska daaqaysa wadakhaltu fi safi safiibaan soo guda galay falam yunkir dalika arrinkaas iguma inkirin calaya dushayda axadun qofna cid igu diida arrinkaas oo igu inkirtay ma jirto waayaha allahuma staau caleyhi tukla waan caaisha allahu tacaala canha qaalad waxay tiri kuntu waxaan anaamu tii seexataa eedeeda yaday rasuulilahi rasuulkiilahi hortiisa sala allahu aleyh wasalam warijlaahi labadeeda lugoodna fii qiblatihi qibladiisa markaas waxa weeye qaabilsanaayeen faidaa sajida markuu suju macnaa uu nabi sal sl labadeeda lugood marka qibladiisa bay horgudbanaayeen faidaa sajida markuu sujuudo qabasaniyar qanjeeri jiray faqabadtu waa laabtay rijlayi labadeedii lugood waidaa qaama markuu istaagana basathumaa waa fidin jiray walbiyuuta guryahana yomaydi maalinkaas laysa fiiha kuma sugnayn masaabiixun lacdaba kama sugnayn lacdaba oo macnaa waa madoobaaye ka wadaa waay allahuma mustacaan aleykum iska fiir halkan wuxuu ka hadlayaa baabka markaas xadiidka waxaa weye abi dar fi saxiix muslim waxaa ku sugan yaqdacu salaata almar-i qofka salaadiisa waxaa goynaya baradkii dushiisa hortiisa aan ahay wax sudro ah waxaa goynaya kow gabadha dabeerka iyo eyga eyga badaybu nabi sal slam haddaba goyntaas baa waxa weeyaan wuxugu khilaaf ka taagan yahay aimada saddexda ah waxay ku tegeen abu xaniifa malik shaafici goyntan in laga wado salaadii baa naqsiyo khushuucdii baa nuqsaamaysa in laga wado in laga wadi markaa salaada buraysaa aimada saddexdaas ku tegeen imaam axmed laakiin wuxuu ku tegay laba riwaayo madhabkiisa riwaayo waxay qabtaa madhabkiisa kamid a asal ahaan dib saddex way burinayaan riwaayo kamidana ayga keliya ayaa burinaya culimada ku tafsiiray buris waxaa kamid ah imaam taqiy diin baa kamid a ah. waxaa kaloo kamid a ah ibn xasim raxima allahu tacaala xadiiska sidaad raajixa way gooynaysaa macnaa waxa weya way salaada nuqsaamaysaa laga wadaa khushuucdii iyo alaabteedii waxaa daliil u ah kow dabeerka waxaa kasoo reebaya cabdillahi bn cumar xadiiska haddaa soo marnayna soo ma waayo dameerku safka horkiisu soo marnayay moogtahay salaadiina way go-da lama odhan moogta lagu inkarin buy taas way tusaysaa laba waxa weya dumarkan waxaa kasoo reebaya caaisha dee nabiga sal sl waqtiisa gudbanaanayso ma ka qofku hormarayo ka qofku horgudbana ka ku horgudban baa ka dharama ta kale waxaaba tira caaisha sida bukhaari ay ku sugan cadaltumuna bi bi'sa maa cadaltumuna bilkilaaf wallahi waxaa samayseen baa baa bay tiri oo waxaa samayseen bay tiri aydi baa nala sintaan bay tiri waxaan ahaanaysa rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam ayaa <laughs> tartiisa diiku diray markaasuu nabigu sal slam yarqa geeli jira laga hadal ka laaban jiray bu markaasay idinkuna kuleedihin bu sida eydey salaada goynaya abidar nabiga waxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam ayga madoobi ayga cas iyo kacad muxuu kaga dugan yahay bu ku yidhi markaasuu nabigu sal slam wuxuu yihi ayga madoobi waa shaydaan laga fahme marka saddexdoodba sidaa aydana inay salaada goyna waxyaa laga qaba waxaa kamid masaajidka nabiga sala allahu alay wasalam hortiisa aydu iska farfariisan jira hadday doonaan hortiisa aasuu iska farfariisan jira meesha hadda wax kala goyn jiro taana wax laga qabanaya waa kamida markaas waxa weeyaan oo adilada loo dariishan karo waxaa kamida ah markaa taasa kamida ah, weena goynaya waxa laga wadaa dee khushuucdii marka meesha ka walaanayso oo aygani waa shaydaan baa isaga leeyay soo maa madoobi hee shaydaan meelu yimidna khayr kulley ma taagno soo ma gabadhana iyada yar kasna weeyaano wuxuu noocan maa waxa laga yaaba inaad ku mashquulsho soo wiil eegeydiiso inaad khayr mashquulsho siid waaxlayii wuu addunyay ogtay aadaan buu ku jiray markaas waxa weya isagoo addumayo malaha de xaya ala saayaxa aada malaa socda baal gabadhaas wakli markay gabadha markay soo marto daba dhaqaaqay ya ka inuu sii daba socday balaa sheegay meel alla meel ka dhacay so waa cajiib ogtahay qalad weeyaan macna waa iska qofood meesha ka baxaysa ayagana iyag dameeraha jira iyaguna way foolxun yihiin foolxumadiisa intaad eegeyso waktigu kaa dhacayaa taana waa sida iyadana waxay qiso waxaa la sheegaa waxa weeyaan qiso waxaa jirtay markaas nin baa waxaa dhacday waa halis muta waa fitna mogtahay gabar baa waxaa dhacday markaa waxa weeya yuu soo ayuu markaa eegay kadib u jeclaado iska daba dhaqaaqayo markaasa wuxuu yihi hal min sabiili ilayka waxa weye wax wadaa ah, oon kuu soo maro ma helaysaa u ku yidhi markaasa waxaa ku tiri laa laa sabiila laka ku tiri ilaa an tatanasara inaad nasaarowdo mooyaane ka yiri maayo ka nasaaro inaad noqoto mooyaane laayinka suuragal maha ku tiri oo wakharajta min alislaam watabara'ta min maxamedin sala allahu alayh wasalam oo islaam ka baxdo oo nebi maxamed inay iska beri noqoto mooyaane weliga anigu waxa weeyaan agteyda masoo marin markaasaa wuxuu yihi tanasartu wakharajtu min alislaami watabara'tu bimaxamed karo ya waa ka baxay islaamkii waa nasaaroobay nabi maxamed waa ka beri noqday waxa weeyaan eh, marka wadama markaas waxa weya soo kuma helay nacam bay ku tiri markaa sidaasay markaas waa islaamka kaga baxay iyadiina saas markaas waa fitno waayo markaasa dhalinyartiina waxa weeyaan ilaa qiyaamada bug iyo qalin ay wataan imaka si la yidhaahda garamaayo qalin iyo bug ay wataan waayo allahu mustacaan aleyhi tullah marka taa masaladaa yar intaa khilaafkaas gaardeeda sheegnay iyadana صاحب الجامع والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.